بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الثالثة من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه noocii waxaan ku soo dhex jirnay saddexaad wuxuuna ahaa maa jaaءa min alkalimaati calىa ثalaaثaةi أwjuhin kelimada hore waxay ahayd id midda labaadna lammaa midda saddexaad waa nacam kelimada saddexaad oo saddexda weji ku timid waa nacam bifatxatayni oo nuuntuna ay fatxisan tahay cayntuna ay fatxisan tahay nuunta iyo cayntu labaduba ay kor dhigan yihiin fa yuqaalu fiiha nacam waxaa la yidhaahdaa xarfu tasdiiqin waana macnaha koowaad idaa waqacat bacda alkhabar haddii ay dhacdo khabarka bacdigiis waa xarfu tasdiiqin khabarka ayay rumaynee yacni waxaa loo isticmaalaa tasdiiq alkhabar ama khabarkaasi muhbat ha ahaado ama manfi ha ahaado hadduu muhbat yahana ihbaatkiisay tasdiiqine hadduu manfi yahana nafyigiisay tasdiiqine idaa waqacad hadday dhacdo bacda alkhabari اlmuhbati khabarka la ihbaatiyey naxu qaama zaydun waa khabar muhbat ah nacam haddaad tidhaahdo waxaa tasdiiqinaya qiyaamka zayd aw ilkhabar اlmanfiy ama haddii ay dhacdo khabarka manfiga ah ka bacdigiis naxu maa qaama zaydun waa khabar manfi ah ilaan maabaa gashay nacam haddii aad tidhaahdo waxaa tasdiiqiday cadamu qiyaamihi waa macnaha koobaad inay noqoto xarfu tasdiiqin wa yuqaalu fiiha waxaa la yidhahdaa xarfu iclaamin ba la yidhahda idaa waqacat bacda alistifaam istifaamka bacdigiis hadday dhacdo nacam waa xarfu iclaamin naxwu hal qaama zaydun zayd ma istaagay soo istifaam ma aha ilan adaatu istifaam baa gashay oo hal ah nacam haddaad tidhaahdo qofkii mustakbirka ahaa ama mustafhimka ahaa waxaad ogeysiiday qiyaamkiisii faqad aclamtahu qiyaamahu wayuqaalu fiiha macnaha saddexaadna nacamta waxaa lagu yidhaahdaa xarfu wacdin baa la yidhaahdaa idaa kaanat bacda طalab طalabka bacdigiis hadday dhacdana ah waa xarfu wacdin naxwu an yuqaala laka waa in lagu yidh axsin ilaa fulaanin ninka hebel la yidhaahdo ixsaan u samey wanaaji ninkaas fa taquul waxaa leedahay nacam nacam macnaheed waa maxay waa ballan inaan wanaajiyo wa min majii'ihaa aydan liliclaami imaanshaheeda ay nacam ku timaado iclaamka bacda اlistifhaami qowluhu tacaala ayadoo iclaam ku timid bacda اlistifhaamna dhacday waxaa ka mida ah qowluhu tacaala fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa wixii rabbigiin uu idiin yaboohay oo naartii ahaa ma hesheen qaaluu waxay dhaheen nacam waa helnay fahal wajadtum ma hesheen maa wacadda rabbukum rabbigiin wuxuu yaboohay xaqan qaaluu waxay dhaheen nacam haa waa helnay waa iclaam markaa ilaan bacd alistifhaam bay dhacday ay wajadnaa maa wacadda rabbunaa xaqaa wa haada almacnaa macnahan wa huwa macnahaasna majii'u nacam liliclaami nacam in iclaam loo isticmaalo lam yanusa calayhi siibawayhi siibawayhi muusan carabka kuma dhufan ma carabaabin ya lam yunabbih calayhi siibaweyhi masaasa idiin qoran hoos wuxuu leeyahay itafaqat annusakhu اlukhraa calaa yunabbih badala min yanusa wa fii qawaacid اlciraab yunabbih adna yunasu ku qare marka labada nusqo marka waa jiraan lam yanusa calayhi siibawey siibaweyhi ma carabaabin ama lam yunabbih calayhi siibawey siibaweyhi ma uusan baraarujin kitaabkiisa kuma uusan sheegin oo wuxuu sheegay in nacam loo isticmaalo laba macno tasdiiqna in loo isticmaalo idaa waqacat bacda alkhabar wacdina in loo isticmaalo idaa waqacat bacda aطalab laakiin ma uusan sheegin in iclaam loo isticmaalo idaa waqacat bacda اlistifhaam fainahu siibooyi qaala wuxuu yidhi nacam ciddatun wa tasdiiq nacam waa waxaa loo isticmaalaa cidda iyo tasdiiq cidda wuxuu la jeedaa wacdi ballanqaadaa loo isticmaala iyo tasdiiq ciddana waa wacadda masdarkeeda wacadda wacdanna waa dhihi kartaa wacadda ciddatanna waa dhihi kartaa asalkeediina wuxuu ahaa wicdan bikasri اlwaawi wa iskaani اlcayn waawdii oo faaulkelimaha ahayd oo maksuurada ahayd ayaa waxaa laga soo naqliyey kasradii waxaana loo soo naqliyey caynta kadibna waa laiska iska xadfa iyadoo saakino ah waxay noqotay cidan ilan wicdan haddii ahayd oo waawdii la jaray cayntiina kasradeedii loo soo naqliyay cidan bay noqotay kadibna ta ayaa la keenay oo ciwad ka ah waawdii faa'ulkelimaha ahayd oo maxduufada ahayd marka waxay noqotay ciddatan wasankeeduna waa cilatan waxaana la mid ah zinatan iyo sifatan iyo wixii la mid ah walam yazid calىa daalika intaasna kama uusan badinin sibaweyhi alkalimaة الraabica kelimada afaraad mima jaءa calىa ثalaaثaةi أwjuhin oo ka mida kelimaadka saddexda waji ku yimid i bikasri الhamزaةi wa sukuuni اlyaaءi الmukhafafa i oo hamsadeeduna ay kasrisan tahay ya-deeduna ay reeban tahay ayadoo aan shidnayn i wa hiya xarfu jawaabin waana xarfu jawaab bimansilati nacam waa xarfu jawaabin oo la mida nacam bimansilati nacam ay mihlu nacam waa xarfu jawaabin oo nacam la mid ah fatakuunu waxay ahaataa iidii waxaa loo isticmaala litasdiiqi اlkhabari waliiclaami اlmustakbiri waliwacdi الطaalibi saddexdaba waa loo isticmaalaa sida nacamba saddexda loogu isticmaalo fataqacu bacda naxwi waxay dhace qaama zaydun oo khabarkii muhbatka ah wamaa qaama zaydun oo khabarkii manfiga ah i baa leedahay laakiin i markaad tidhaahdo waa inuu ka dambeeyo sida noo imaan doonta qasam qaama zaydun i wallaah wamaa qaama zaydun i wallaah wahal qaama zaydun zayd ma istaagay waxaa loo isticmaalay iclaamkii markaas wadrib zaydanna waa طalabkii marka waxay faa'iidayneen wacdigii kamaa taqacu nacam bacdahu sida nacamba kuwaas aan soo sheegnay ka bacdigiis ay u dhacdo sida nacamba bacda alkhabar ay u dhacdo bacda alistifaam ay u dhacdo bacda طalab ay u dhacdo haadaa muqtada tashbiih tashbiihu sidaasuu keenaa oo tashbiiha xaggee ku jiraa wuxuu hore noo soo yidhi alkalimatu araabica i wa hiya bimansilati nacam wa hiya bimansilati nacam wuxuu la jeedaa iidu waa milu nacam addaatu tashbiiha meesha yaalla waa mansilada mansiladaana addaatu tashbiiha waxay ka dhigantaha isagoo yidhi ii milu nacam ii nacam bay la mid tahay haddii nacam ay la mid tahay saddexdii shay oo nacam loo isticmaali jiray haddee iina waa loo isticmaalaa saasay ka dhigan tahay wa zacama bnu اlxaajib wuxuu sheegay annaha inamaa taqacu bacda اlistifhaami khaasa wuxuu sheegay ibnuاlxaajib inay ii dhacdo bacda اlistifhaam keliya waxaa loo isticmaala iclaam keliyuu yidhaahday wacdina looma isticmaalo sidoo kalena looma isticmaalo tasdiiq ilaa annahaa hase ahaatee iidii tufaariqu nacam nacam waxay kaga duwan tahay min xaysu kownuhaa inay ayadu tahay iidii takhtasu biاlqasami bacdahaa waxay nacam kaga duwan tahay in qasam ayada ka bacdigeed uu dhaco mar kasta waxaa laga maarmaana i inuu qasam ka dambeeyo laakiin nacam saas ma ahayn min xaydu kownuha inay tahay ayadu iyadii takhtasu inay khaas la tahay bilqasami bacdaha qasam ayada ka bacdeed inuu dhaco naxwu qowlihi tacaala wayastanbi'uunaka axaqun hu waxay ku weydiinayaan ma xaq baa qur'aanku qul waxaad tidhaahdaa i nacam istifhaam baa meesha ku jira oo ah adaat اlistifhaam haa wayastanbicuunaka waxay ku weydiinayaan axaqun huu xaq miyaa bacfigu qul waxaa tidhaahday soo saaritaanka iyo soo noolaynta laysoo noolaynaa bacda almowt qul waxaad tidhaahdaa i nacam wa rabbii rabbigay baan ku dhaartay innahu اlxaq waa dhab io marka ka bacdiyeed waxaa dhacay warabbii oo qasamkii ah alkelimaةu اlkhaamisa kelimada shanaad mima jaءa calىa ثalaaثati awjuhin oo ka mida kelimaadka saddexda weji ku yimid xataa faaxadu awjuhihaa wejiyadeeda mid ka mid ah an takuuna jaaratan waa inay noqoto xarfu jar fatadkhulu markaas waxay gele cala alismi asariixi اdaahir isimka sariixa ah ayay gele xataa waxay ka mid tahay xuruufuljarka aan damaa'irta gelin fatakuunu markaa waxay ahaataa bimacnaa ilaa ilaa bay ku macno tahay ilaa waxaa loo isticmaali jiray lidalaalati cala algaaya tanna waa sidii oo kale fi dalaalati cala alintihaa'i min algaaya oo ilaa waxay kula mid tahay inay tusido gaayada dhammaanshaheeda ku dhammaanshaha gaayada lagu dhammaado gaayadii ma dhammaane gaayada waa meeshii lagu dhammaaday naxw xatىa maطlaci اlfajri salaamun hiya <clears throat> laylaة اlqadrigu waa nabadgelyo xataa maطlaci اlfajri ilaa waaga uu ka baryo haddaba maطlacu اlfajri muxuu qaaya u yahay salaamadii laylaة اlqadriga mar haddii waagu uu baryo salaamadii marka waa dhammaatay habeenkaas ay khaaska la ahayd iyo nabadgelyadii wa xataa xiinin ayaduna waa la mid xataa marka waa xarfu jarin maطlaci waa majruurun bxataa wacalaamatu jarihi alkasra xataa xiininna waa la mid wa hal majruuruhaa majruurka xataa daakhilun fii maa qablahaa waxa ka horeeya ma soo hoosgelaa ow khaarijun canhu mase waa ka baxsan yahay ow daakhilun taaratan misna marna waa soo gela wa khaarijun ukhraa marna waa ka baxaa aqwaalun haadihi aqwaalun tani waa aqwaal waa saddex ku jirta majruurkeeda waxa ka horeeya inuu soo hoosgelaa iyo inuusan soo hoosgelayn iyo inuu marna soo hosgelaa marna kabax saddex qowlaa ku jirta marka allah uu leeyahay salaamun hiya xataa madlaci اlfajri waa nabadgelyo ilaa waagu uu ka baryo waaga baryitaankiisa salaamada ma ku jiraa qolaa waxay leeyihin aa waagu marka uu baryo salaamada waa ku jirtaa qolaa waxay leeyihin maya salaamadu waxay ku eg tahay طuluucu اlfajri wixii ka horeeya mar hadduu fajrigu u dhasho waxay leeyihin salaamada ma jirto qolna waxay leeyihin marna waa soo hoosgeli karaa marna waa ka bixi karaa qaraa'inta loo fiirina waxay la mid tahay adigoo yidhaahda nimtu xataa maطlaci اlfajri nimtu xataa maطlaci اlfajri haddii aad aaminsan tahay majruurkeeda waxa ka horeeya inuu soo hoosgelaa macnaheedu wuxuu yahay hurdadaydu waa ay socotay ilaa waagu uu ka baryo waaga baryitaankiisa xataa waan hurdaaye waagu markuu baryo xataa hurdadaydu waa soo gaartay idan طuluucu اlfajri hurdadaadii waa soo gaareen marka haddaad aaminsan tahay inuu ka baxsan yahay majruurkeedu waxa ka horeeyana macnaheedu waxay noqonaya hurdadaadu waxay ku ekeed طuluucu اlfajri wixii ka horeeya markii waagu u iftiimay waa soo jeeday qolna waxay leeyihin qaraa-intaa loo fiirina inuu soo galna waa dhici karta inuu ka baxana waa dhici karta aqwaalu dahaba sibawey wuxuu ku tegey walmubarid wa abu bakrin wa abu caliin ila alawal oo ah inuu soo hoosgelaa wa dahaba abu xayaan wuxuu ku tegey wa asxaabuhu ila ahaani oo ah inuu ka baxsan yahay usu soo gelayn wa dahaba haclab wa saaxibu dakhaa'iq haclab iyo saaxibu dakhaa'ir waxay ku tageen ila haalid oo ah in qaraa'inta loo fiirina saaxibu dakhaa'ir abulxasan cali ibnu moxamed alharawi wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo adakhaa'ir fi اnaxwi watadkhulu waxaa kale oo ay gashaa xataadii cala alismi almu'awal isimka laga soo awilay min an xaala kowniha ayadoo antaasi ay tahay mudmaratan wujuuban oo min alficli اlmudaaric waxa kale oo xataa ay jartaa masdar mu'awal ah oo laga soo awilaa anti iyo ficilka ka dambeeyey antii mudmarada ahayd waya fii dalika calaa wajhayn markaas masdarka ay jareena waa laba weji laba nooc fatakuunu taaratan mar waxay noqotaa bimacnaa ilaa oo ah inay qaayo ku tusido naxو qowlihi tacaala lan nabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusaa ka zuuli mayno dibiga cibaadadiisa inaan ku nagnahay waa ku nagaanaynaa dibiga caabuditaankiisa ilaa uu noo soo laabto nebiyullaahi muusa marka bimacnaa key ma aha hadda tacliil faa'iidayn mayso dibigaan caabudaynaa si uu muuse noogu soo laabto kama wadaan ee waxay ula jeedaan dibiga cibaadadiisa dhaafi mayno ilaa nebi muuse uu ka soo laabto uuna kala saaro annagii haaruun haddaba lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa saddexdii qowlaa marka ku jirta xataadan nebiyullaahi muuse hadduu soo laabto cibaadada soo laabanshadiisa cibaadadeennu waa gaaray oo isagoo joogaan caabudaynaa haddii la waa soo hosgele waa ka baxsanta hadii la markuu soo laabtay cibaadadu ku eg tahay mar hadduu yimaado cibaadadu waa joogsane iyo marna waa soo gelee marna waa ka baxeen haddaba lan nabraxa calayha caakifiina xataa yarjica ilayna muusa ficilkaas mudaaricoo yarjica wuxuu ku nasbisan yahay an mudmara ah antaas mudmarada ah iyo yarjica oo ficilkii mudaaric ah masdara laga soo awila oo ah xataa rujuuci muusa masderkaas oo rujuuca ah ayaa xataadan jari wataqdiir wuxuu xataa an yarjica antii mudmaradeedu bannaanka keenay ban wاlficli اlmudaaric ay ilىa rujuucihi ilaa soo laabashadiisa laga gaaro xataadii bimacnaa ilaa way sooma dhihin xataa yarjica ilayna muusa ilىa rujuucihi bitaawiili اlmasder iyadoo masderka la soo awilo min an wاlficli antii ficilka laga soo awilo ay zamaani rujuucihi ilaa laga gaaro soo laabashadiisa waktigeeda waktiga soo laabashadiisa ilaa laga gaaro ya ay zamaani rujuucihi saas keliguu qoray ay ilaa zamaani rujuuci midu qora ilaa laga gaaro soo laabashadiisa zamankiisa bitaqdiiri zamaan ayadoo zamaan la soo qadiraa wadalika zamaan haddaba maxaa loo soo qadaraa ilaan xataada waxa ay jare waa masdare waxa ay jare maxaa zaman looga dhiga xataa rujuuci muusa keliya maa la iska dhaho xataa zamaani rujuucihi maxaa loo leeyahay wadalika lianna arujuuca maxaa yeele soo laabashadu waa xadaث soo maaha haddaba xadadka wuxuu yidhah lianna arujuuca laabudda lahu min zamaanin waxaa lagama maarmaan u ah zamaan yakuunu xusuuluhu oo rujuuca dhicitaankiisu uu ahaana fiihi zamanka dhexdiisa kalficli ficilkii oo kale xadaث waxaa lagama maarmaan ah xadad kasta oo dhaca inuu zaman dhexdiisa dhaco marka xataa rujuuci muusa macnaheedu wuxuu yahay xataa zamaani rujuucihi soo laabashadiisa wakhtigiisa ilaa laga gaaro ilaa anna dalaalata almasdar hase ahaatee masdarka tusintiisa cala zamaani uu ku tusiyo iltizaamiyatun waa iltizaami oo wuxuu ula jeedaa xadad haddii uu dhaco ama masdar haddii uu dhaco masdarku hadde waa ismu alxadaث xadaث haddii uu dhaco waxaa lagama maarmaana zaman dhexdiis inuu dhacay xadaث zaman dhexdiis aan dhicin maa jira ama xadadkaasi ha ahaado rujuuc ama dahaab ha ahaado ama safar ha ahaado ama qiraa'a ha ahaado ama juluus ha ahaado ama nowm ha ahaado ama wax kale ha ahaado laabudda lahu min zamaani zaman waa inuu dhaco fayalzamu min wujuudi اlxadaثi wujuudu الzamaan xadaث mar haddii la helo waxaa ka laazima zamanna in la helo ilan kama furmi karo kama baxsan karo haddaba yaa laazimayaase malzuum ah xadaثku waa malzuumkii zamankuna waa laazimkii wa dalaalaة اlficli ficilka tusintiisa ficilkii almu'awali minhu اlmasdar oo masderka isaga laga soo awilaayey ilaa masdarka waxaan ka soo awilnay yarjaca soo ma ficilka tusintiisa cala zamaan uu ku tusiyo wadciyatun dalaaladaas waa dalaalo wadci ah haddii rujuuc la yidhaahdo ama akli la yidhaahdo ama safar la yidhaahdo lafdigan xuruuftiisa zaman kugu tusi maayo zaman maadiyana ku tusi maayo mid xaalna kugu tusi maayo mid mustaqbalana ku tusin maayo laakiin caqli ahaan wuxuu ku tusinaa xadadka inay lagama maarmaan u tahay inuu waqti dhexdiisa dhaco saas daraaddeed waa iltizaamiyaan lahaa marka liannahu yalzamu min wujuudi اlxadaث wujuud الzaman laakiin ficilka tusinta zamanka uu ku tusiyo wadciyo xuruuftiisaanuu kugu tusinaa qaama haddaad tiraahdo wuxuu ku tusinaa laba shay xuruuftiisana laba shay kugu tusiyey oo ah qiyaam oo ah xadadkii iyo waqtiga xadadkaani uu dhacay oo ah zamankii maadiga ahaa yaquumu haddaad tidhaahdana wuxuu ku tusinaya xadadkii iyo waktiga xadadka oo ah ama xaal ama istiqbaal xuruuftiisaanu kugu tusinaa laakiin masderku saas maaha wa takuunu xataa xataa waxay noqotaa taaratan mar waxay noqotaa bimacnaa kay atacliiliyati marna tacliilay faa'iideydaa naxwu qowlika lilkaafir tusaale ahaan waa adoo gaalka ku yidhaahdaa haddaba xataada marka ay jaree masderka mu'awalkay laba macno noqotaa masderka laga soo awila anta mudmarada ah iyo ficilka mudaaric bay laba macno leedahay marna waxay noqotaa bimacnaa ilaa marna waxay noqotaa tacliiliyo waa markii tacliiliyada ay noqonaysay naxwu qowlika lilkaafiru adoo gaal ku yihahda aslim xataa tadkhula aljanna islaam si aad jannada u gasho macnaheedu ma aha marka islaam ilaa aad jannada ka gela saas lagama wado aslim xataa tadkhul aljanna si aad jannada u gasho ey kay tadkhul aljanna ay liajli dukhuuliha si aad jannada u gasho waqad takuunu xataa fi lmowdic اlwaaxid xataa waxaa dhici karta hal mowdic keligiis inay ku ahaato taxtamiluhumaa ayay macnayeyn inay labada macno ixtimaashaa dhici karta hal mowdic oo tacliiliin ay noqon karto macnihiina sax uu noqonaa gaayana ay noqon karto macnihiina sax uu yahay macnaa ilaa wa macnaa kay ka qowlihi tacaala faqaatilu alatii tabqii xataa tafi'a ilaa amri illaah daa'ifada xadgudubka samayn ee la dagaalama mu'miniinay xataa tafii'a ilaa amri illaah ilaa ay amarka ilaahay u soo laabane ama si ay amarka ilaahay iyo xukunka iyo heshiiska ugu soo laabato yaxtamilu waa wuxuu ixtimaala an yakuuna almacna cala algaayati aw اtacliil ay ilaa an tafii'a ilaa ay soo laabaneen dagaalka wada marka dagaalku waa soconaa ilaa ay heshiiska ka ogolaato okey an tafii'a ama waxaa dhici karta in tacliil loola jeedo dagaalka sababta aad u gelaydiin ha ahaato inay heshiiska daa'ifadani ay ogolaato oo heshiiska diidan wاlgaalibu annaha laa takunu ligayri dalik waxaa qaaliba marka inay labadaa macno tusido inay wax kale tusidaahi waa kayru qaalib uu leeyahay wa zacma ibnu hishaam alkhadraawi ibnu hishaam alkhadraawi wuxuu sheegay watabicahu ibnu malik annaha ayaxata takunu bimacnaa ilaa alistinaa'iyati ayadoo ficil mudaaric uu ka dambeeyo inay ilaadii istinaayadahayd ay la mid noqoto waa khayru qaalibkii hadde istina in loo isticmaalo ka shaacira wuxuu yidhi laysa alcaطaaءu min alfuduuli samaaxatan xata tajuuda wamaa ladayka qaliilu laysa alcaطaa'u bixinta min alfuduuli xoolaha dheeraadka ah aad wax ka bixidaahi ma aha samaaxatan diiqsinimo wixii adiga kaa soo haray inaad wax ka bixido deeqsinimo maaha xataa tajuuda ilaa an tajuuda inaad wax ku deeqdo aad wax ka bixido maahane wamaa ladayka ay walxaal maa ladayka ayadoo waxa agtaada yaalla qaliil uu yahay wax yar xoolaha dheeraadka ah bixinta aad bixidahay deeqsinimo maahanuu leeyahay ee waxaa deeqsinimo ah adigoo wax yar haysta wixii yarka ahay qayb ka mida inaad bixido taasaa deeqsinimo ah ay ilaa an tajuuda inaad wax ku deeqdo maahe ood wax ka bixido wa huwa ay an tajuuda istinaaun munqaic waa istinaa munqaicuu leeyahay xataadii bimacnaa ilaa waa isla maynaan dhihin istinaa bay faa'iidaynayen istinaan waa istinaa munqaic ah sabab liأnna aljuuda fii xaalati qilati اlmaali maxaa yeelay bixinta ayadoo xoolaha aad haysato aad wax bixido oo mustathnihii ah laysa min jinsi اlmustathnaa minhu mustathnaa minhu ku jinsi ma aha oo yaa mustathnaa minhu ah wa huwa alcaطaa'u fii xaalati اlkahra waa bixinta xoolaha bixido adigoo ka deeqtoon oo wax badan haysta bixinta aad xoolaha aa bixinee adigoo ka deeqtoon waa mustathnaa minhu bixinta aa bixinee adoon ka maarminna waa mustathnii marka isku jinsi maha labadoodii saas daraaddeed waa istithnaa oo munqaطica qaala damaamiini damaamiini wuxuu dha watabicahu shumuni labadaas nin waxay yidhaahdeen wataxtamilu اlgaaya addamaamiini waa muxamed badrudiin ibnu abi bakr ibnu cumar almakhzuumi waa nin qurashi ah waa nisbatun ilaa damaamiin min acmaali misr waa meel masr ku taalla magaalo masr ku taalla loo nisbeeya waxay idhaahdeen wataxtamilu lgaayata ixtimaalan marjuuxan waxaa dhici karta laakiin macnihii aan soo sheegnay oo qaayada ahaa xataada meeshaan taalla inay ixtimaasho inkastoo marjuuxuu yahay waa ilaa istifneeya sooma inaan dhihin ay ku macno tahay waxaa dhici kartaa istifne inaysan ahayne gaayadii aan soo marnay inay tahay xataada meesha taalla bian yakuuna almacnaa wuxuu noqonaa anna intifaa'a kowni cataa'ika macduudan min asamaaxa bixinta xoolahaaga aa bixine marka aad wax haysato bixintaas inaan lagu tirin deeqsinimada deeqsinimada inaysan ka mid ahayn bixintaasi mumtaddun wuxuu soconaa ilaa zamani cataa'ika fii xaali qilati maalika wuxuu soconaa ilaa laga gaaro inaad wax bixido adigoo waxba aan haysan haddaba waxaa imtidaadka lagu sifaynaa muxuu yahay intifaa'u kowni caطaa'ihi min asamaaxa bixinta uu wax bixiyey inuu deeqsinimada ka mid yahay inuu manfi yahay manfigaas wuxuu soconaa xisaabinta aan lagu xisaabinayn deeqsinimada wuxuu soconaa ilaa uu wax ka bixiyo ayadoo waxa u haysta ay yar yihiin bimacnaa ilaa sooma aysan noqonin faidaa acطayta fii tilka alxaala xaaladaas haddaa wax bixido xaaladee markaadan waxba haysan ama waxaa haysato ee yar haddaa wax bixido habatat samaaxatuka waxaa markaa sugnaane deeqsinimadaadii intahaa halkaas ku dhammaaday uu yidhi wallahu aclam halkaas ka joogo